gaf lagu sixiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran gees harsadaygobolgobol ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday biyogaliyo webi goor laysku daray lama kala gato kala mana gurmaan runti maaha habeen qof xilaa gartee ingidiba la furo gooran fogayn haddaan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xogoraysa idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimaha talaadaah ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxa ay ku beegan tahay toddoba iyo tobanka bisha tobanaad sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xogwaraysi aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xiise dagaal oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo ka taagan caawa deegaana hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe haddaba waxaan eegi doonaa in xal laga gaaro dagaal beeleedyada gobolka shabeellada dhexe kusoo noqnoqday waxa ay u baahan tahay dagaalka xal laga gaaro wuxuu u baahan yahay dowladnimo u baahan yahay eh, annanka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaan marafka oo qabaa'ilka halkaas degaan ugu saxiixinay degmada cadale madaxweynaha jamhuuriyaddana waa heestaa waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan cabsi xoogan ayaa laga muujinayaa in webiga shabeelle uu ku fataho deegaanada jiinka webiga dhaca ee gobolada uu maro webiga shabeelle iyadoo uu aada u buux dhaafiyey webiga sidoo kalena laga muujinaya cabsi xoogan oo ah inuu fatahaado sameyn karo waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegeysan doontaan horjooga ka tirsan ururka al-shabaab oo u qaabilsanaa qeybta jabhadda ayaa waxauu isku soo dhiibay ciidamada deegaanka ee ku sugan gobolada dhexe ee dalka haddaba waxaan eegi doonaa halka ay ka soo qabteen horjoogahan kooxda al-shabaab ka tirsan waa galguduud waa galguduud waaye galguduud iyo hiiraan iyo shabeellada meesha isa saaran yihiin waaye saddexda meesha balaasooran waa waaye laakiin hadda goobta soo istaaga galguduud ay xisaabantah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliyana waxa uu sheegay in xukuumadda bilihii lasoo dhaafay aysan ka miisaaniyadeed ka bixin mushaaraadka ay qaataan shaqaalaha dowladda qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo korray intaa barnaamijkaynu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb qaybkaha ah gabagabadana waxaa aad ku maqli doontaan caliimo khaliif magool ayay ahayd soomaali dhoola ayay qaadaysa heeskaas ayaadna gabagabada barnaamijka ku dhegeysan doontaan cabdiraxmaan cabdulla rooble kiis ayaa farsameynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali waa mar kale iyo xog waraysi sida aad ogtihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood walle war ma harin wallee war ma gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon iyaday leenahay haddii aynu ku bilowno maalmihii lasoo dhaafay waxaa xiisad colaadeed oo u dhexeysa laba maleeshiya beeleed ay ka taagnay deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaana hoosta ka degmada cadale deegaanka labagaras ah, saddex rag ah oo lagu dilay toddobaadkan bilowgiisii ayaa ay ka bilaabatay xiisadan waxaana la sheegay in tiro ilaa iyo ku dhowaad sideed ruux la iskaga dilay xiisadda halkaasi ka taagan waxaa sidoo kale jira deegaano la gubay ilaa iyo labaatan kilomitir oo iskuweer ayaa la sheegay guryo iyo ku yiilay hoy ay lahaayeen dad reer miyi ah in dib la qabadsiiyey iyadoo baraha bulshada ay soomaalidu ku xidhiirtana lasoo dhigay muuqaalo muujinaya iyadoo la gubayo guryahaasi oo ay gubayaan qaar ka mida ah maleeshiyaadka halkaasi isku hor fadhiya xiisada ayaa cirka isku sii shariirtay waxaana hadda u socdo guddi markaa kala dhexgelaya labadan dhinac ee isku hor fadhiya deegaanadaas ee khasaaraha isgaarsiiyey labada beelood ee halkaasi wada dega ayaana horey u wada dagaalamay balse waa la xaliyey mar kale ayaana ay soo laba kaclaysay xiisadani suldaan daahir axmed gaabow oo kamid ah dhaqanka deegaanadan ayaan wax ka weydiiyey waxaa soo celceliyo dagaal beeleedyada halkan ka taagan iyadoo sidoo kale eh, la ogsoon yahay in hore loo xaliyay xiisad labadan dhinac u dhexaysay dhammaan ummadda soomaaliyeed eh, gobolka shabeellada dhexe oo waxaa taagan colaado sukeeya oo dad akrabaaho walaalaho dirisahoo ahalaho shabeelada dhexaas dal degan oo isla ah ah dhashay ayaa mataqaanaa beryahan wax ka soo noqnoqdeen siminkan dambena mataqaanaa wadankan waxawaayey dhibaataha ka jirtay dagaaladii un khawaarija anugu isaga dhex jirna laakiin dagaalo qabiilo ragaadiyo soo noqnoqdaa jira marka waxaan rabnaa inaan baaq nabadeed ku biirino ka dhaqam Eh, waxaan kaloo rabaa inaan faahfaahin idinka siiyo eh, dagaaladaas eh, soolka nooga aadan oo odayaasha dhaqanka oo halkaas kasoo jeeda qaybo kamid a ay hadda wadada kusii jiraan oo ay mataqaanaa ay halkaas rabaan inay nabadayntii iyo kala xidhintii iyo ummadda inay mataqaanaa wax u sheegaan oy bagoora burcad isu mariyaan o halkaas ay mataqaanaa nabadda ay ugu baaqaan ay u joogaan odayaashaasi dhaqanko halkaas kusii jeeda ayaan mataqaanaa rabnaa inaan baaqayna nabadeed ku jirno halkaasay gobolka shabeellada dhexe ay wax marayaan dagaalku halkuu ka socdaa waktiga eh, dagaalku sidaad ogtahay soona hadalo uu ka jibiyaa eh, iyo deegaanada duulooyinka hoos yimaada halkaas marka dad walaal ah oo gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan degmada cadalo isla wada dega waa ay dhibkaas uu ka jibiyaa marka ummadda soomaaliyeed iyo mataqaanaa intii waxgarataba waxaan ugu baadaynaa halkaas dagaalka ku jira inay iyaduna mataqaanaa baaqaas kaynaha nabadeed xoojiso anankuna waxaan rabnaa inaan baaqaas nabadeed inta maqalkayna taqaano iyo inta muuqayna taqaanaba dhamaan ay na dhegeysato ay u dhaganowlaato dagaal wiil kuma dhashe wiilaa ku dhinta eh, dadka qaraabaha haddana aqrabaha oo mataqaanaa isku jinfaana inay maalin kasta isdilaan wax kasoo baxaya ma jiraan oo meeshaan ka soo jeednay dadka isdilaaya waa dadkayni waxaan rabnaa inay halkaas ay ku joojiyaan wii hore u dhacay oo dabka iyo dilka iyo waxa dagaalada iyo waxaan shaydaan iyo naar iyo cadaab ahayn laga dhiifi maayo mataqaanaa inay halkaas ku joojiyaan aan ka codsayna dagaaladan u dhexeeya hadda beelahan dagaalamaya hore ayaa loo xaliyey ilaa iyo dhowr goor oo ay dagaalameen maxaa diidaya in xal waare laga gaaro dagaalkaanse maxaa dhaliyay dagaalka in xal laga gaara wuxuu u baahan yahay dawladnimo u baahan yahay eh, ananka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaan melefka oo mataqaanaa qabaa'ilka halkaas degaan ugu saxiixinay degmada cadale eh, madaxweynaha jamhuuriyaddana waa heystaa madaxweynaha iyo mataqaanaa dawladda federaalka iyo dawladda hirshabellena waxaan ka codsanaynaa iyagana halkii ciidamadii iyo mataqaanaa amnigiiyo maxkamadihii geeyaan oy dadkaas mataqaanaa walaalaha ay dawladnimada gaarsiiyaan oo booliska iyo mataqaanaa mataqaanaa loogu talagalay inay deegaanadaas ka shaqeeyaan la geeyo oo si deg dega ah dadkaas lagu kala celiya iyadana madaxweynaha xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ka codsanaynaa marka baaqaas nabadeed na diraynaa madaxweynaha jamhuuriyaddana intaasaan ka codsaynaa inuu amniga ka shaqeeyo madaxweynaha kana asigana waxaan ka codsanaynaa waxa uu dawladda federaalka uga baahdo iyo wixii mataqaanaa inuu ka codsado isaguna sidaas oo kaleetood iyo wixii cusub uu ku biiri kariyo meewaasna ku beeriya halkaastaan rabnaa inaan iyagana dawladda baaqaas umarsiino deegaana ka tirsan cadale waxaa ka socdo waan waan lagu xalinayo beelo kale oo iyaguna halkaasi diriir ku dhex martay gogol ayaa waxa ay taallaa ku dhawaad saddex bilood iyo afar bilood gogoshaas oo taallo oo la kala xalinayo beelaha halkaasi wada degaa dirirtu ay dhex martay maxaa eh, keeni kara in dagaal beeleedyada ay kusoo bataan deegaanadan gaar dagaal dagaal beeleed mwaa mataqaanaa hadda beel waa waxweyn qaabil iyo haabiil oo laba nin ahayaa isdilay eh, horta inta bini aadan shag jooga dil iyo mataqaanaa carab iyo eh, helkaa isugu dhaweey waa isqaniinaan bini aadankuna sidaas oo kaleetada waa isqaniinaa laakiin waxaa la rabaa in ceebta iyo ceybta iyo doorbeelka laga fiirsado oo dadku ay isceshadaan dadka waxgaradka oo shabeellada dhexa kasoo jeedana waxaan ugu baaqaynaa inay u istaagaan dawladda federaalkuna waxaan ugu baaqaynaa inay u istaagto state-kana waxaan ugu baaqaynaa inay istaagaan oo halkaas ciidamada amniga loogu kala la geeyo dadkaasna ay baaqayna dhegaystaan ayse mataqaanaa voluntaria ah, hadda mataqaanaa odayaasha dhaqanka u jiraan inay dhaqankaas dhegaystaan oo anaku ayna dhegaystaan oy dagaalka joojiyaan halkaasaan ugu baaqaynaa idinkuna halkaasaad mataqaanaa mediaatiina umarsiiya insha allah waana waxaan rajaynaa in baaqaas kayna loo dheganaado dawladda federaalka inay baaqaas kayna ay kasoo jawaabdo eh, mataqaanaa dadka deegaankuna ay baaqaas kaynahoo nabadeed ay u dhaganuglaadaan ay odayaasha waxgaradka dadka halkaas kasoo jeeda ay u dhaganuglaadaan aan ugu baaqaynaa kaasi wuxuu ahaa suldaan daahir axmed gaabow oo aan wax ka weydiinayay xiisada ka taagan caawa deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaana hoos degmada cadale halkaas oo maleeshiyaad laba beelood oo halkaasi eh, markaa degan ka soo kala jeeda ay isku hor fadhiyaan sidoo kalena ay khasaaro xoogan isku gaarsiiyeen gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garishirtiyey gelingelin ka daran garya garishirtiyey gelingelin ka daran hagaag saaxiibayaal xog waraysi aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa kaga imaanaya markana haddii aynu eegno horjooga ka tirsanaa ururka al-shabaab una qaabilsanaa qeybta jabhadda iyo dagaalada tooska ah ee ay la galaan ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxa uu isku soo dhiibay ciidamada deegaanada bariga gobolka galgaduud dhaca ee dadka deegaanka ah waxaana ay ciidamada deegaanka ay sheegeen inay ninkan xiriir ay ka heleen taas oo u suurtagelisay in ay soo qabtaan isaga oo wata qoray iyo boosh waxaana ciidamada deegaanka ay sheegeen sidoo kale in fariimo ay kasoo gaarayaan horjoogayaal kale oo kooxda al-shabaab ka tirsan kuwaas oo doonaya inay isku soo dhiibaan ciidamada deegaanka waxaay sheegeen inay ku wareejiyeen lamaha ammaanka si loo waafajiyo cadaaladda waxaana ay sheegeen in ay kordhiyeen maalmihii lasoo dhaafay howlgallada ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka ka tirsan al-shabaab ee ku sugan deegaanada dhacaabariga gobolka galgaduud cabdi maxamuud geedi oo ka mid ah hogaamiyaasha ciidamada deegaanka ayaan wax ka weydiiyay qabashada ninkan siday ugu suurta gashay iyo halka ay ka soo qabteenba waxaan kuu sheegaa nin walba oo alqaacidaaho waxaa waaye asaga ayaa ban buga bahasho iyo isbedesho aragiyey hadda toban kalaa tooqaye u ninka ummadda haaka ka siiyey oo ahayd oo ummada wadanka galguduud nin caan ka ah oo ahayd niman masaakiina u dilay xataa waa jiraan oo horaas u dilay oo saddex nima waa soo dhiibay cadaalada waxu ku helo leeyahay waana soo dhiibnay galabta waa gartay xaggeed kusoo dhaweyseen marka maaa boob oo soo dhiibay yaa gacanta kusoo dhigay ma ciidamada xooga soo qabtay mase ciidamada deegaanka ciidamada deegaanka goobta aad kasoo qabateen waxaa ku sugan ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka mise goob ay shabaab haystaan ayay ahayd maya maya waxaa ku sugan ciidamada deegaanka iyo ciidamada dawladdaa ku sugan waa gartay xaggee wanala soo xariyey waana soo dhaweynay hadda waajibaadka wasabaanaa u dhiman tahay waana soo wareejinay waa soo diibnay cadaalada soo diibnay goobta aad kasoo qabateen gobolkee dhacda galgaduud mise shabeellada dhexe galgaduud waa galgaduud waaye galguduud iyo hiiraan iyo shabeellada meesha isa saaran yihiin waaye saddexda meesha berasoora waaye waa gartay laakiin hadda goorta soo istaaga galguduud ay xisaaban tahay ninkan aada soo qabateen shaqadiisu maxay ahayd markii hore intuu al-shabaab ka tirsanaa hogaanka garaasmaleyda wahay nimanka la jabhadda hogaankeeda wahay markaas nin la yaqaano caama waaye waaye oo la yaqaano maadaama sharcu tukadan ninka is soo dhiibana waajibaad wau hana laakiin maadaama soo diibay hmm. waxaan ka jeclay inuu asaga xabasiday aan qabanaan ka jeclay anugu sharcigaa wuxuu yahay ninka is soo dhiibay in cadaalada la geeyo dadka asaga xabasidaayo in la qabto ku fiicnaa laakiin asagu ahay oo sida maxaa u leedaha marka mid dilaayo hogaamiyaha u ahay kaasoo kala gotila waa kala u ee sharcigaa ka yaala waayahay hadda muxuu idiin sheegay markaad qabateen kadib inuu kuaa waayo qadkaas dadka ariibadaas inuu cusub qaada waaye cusub ku noolaa waayey nafu qabatay oo issoo dhiibay oo kasoo lugeeyey fikirkii hadda waa iska bedeliyey hadda wayse doola wayska afguraabsada halagu bixiyo isleeyahay nin isu soo dhiibana warkii qoro anugu ma waxaa jira rag kale oo idinla soo xiriiro oo al ka tirsan waa badiyi waa badiyi rag badan soo xiriiru haya waxaan lagu baaqa anigu inay hadda issoo dhiibaan hmm. insha allah naqshadis barnaamijku ahaa jira waa isbedelay wax badanaa iska bedelay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay adhow ergaan u faray hmm. wax badanaa isbedel ka sameeyey maadaama waaga wax ay sii dhiman yihiin howlwarkan qof walbaba alqaacidu ninka jirana soo dhiibaan dhilahay ninkii muslimahuma ha kasoo qayb gala naqshaduna barnaamijka hore waa iska bedeshay ninka soo xariiriyey haddana saxaadinimo meesha aanku aan joognayo iska soo dhiibay waana la soo gudbiyo war ka muuqadno taas waa gartay haddana cawda waxaan umalayaa inuu soo galo gobolka banaadir ragga kale oo xiriirada idinla soo sameeyeen maxaa idinkaga qorsheysan ma in aad ku sugtaan halka aad joogtaan mise goobta ay yimaadaan inaad uh, ugu tagtaan meel allaa ninka way soo dhiiba yidhahdeen meel allaala meel u aan ka soo wadaynaa ninkiisu soo dhiibana sharcigaa ka yaala in amaan buuxa la siiya gacmo furan lagu soo dhaweeyo intaasaa naga go-an waayahay ciidamadii deegaanka ayaa tihiin maalmihii lasoo dhaafo waxaa kordhiseen howlgalada aad ka sameyneysaan deegaanada dhaca xadka gobolada shabeellada dhexe ee galgaduud waxaa sidoo kale barnaamijkaasi waa kow hadda dhaqaaqiisi jiraa boliis hadday dhiman yihiin waxaasi ballo waaye cashar lama ilaabaa inaan ignaa aan rabaa ugu dambeyntii hadalkaaga maxaad kusoo gabagabeynaysaa waxaan kusoo gabagabeyahayaa barnaamijkii ay kusoo cabirtay howlgalkooda iska rag loo qaateena hogaanka looga dhigay insha allaahuna afbuceer soo dhuusa fool leh mm. waxa isbedeloo la yaqaano dawladda federaalk waxay ku qancda inay dheradhici doonaan ama shacabka soomaaliyeed cabdi maxamuud geedi ayuu ahaa oo ka mid a ah hogaamiyaasha ciidamada deegaanka oo iga warbixinayay qabashada horjooga ka tirsan kooxda al-shabaab oo maanta ay ku soo qabteen deegaanada dhaacbariga gobolka galgaduud geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgee yahay saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan dhexe barnaamijkeena ayaana ku guda jirnaa markana haddii aynu eegno waxaa cabsi xoogan laga muujinayaa webiga shabeelle in fatahaado uu ka geysan karo deegaanada jiinka webiga ku yaala iyo sidoo kale deegaanada uu dhex maraba webigan waxaa sidoo kale digniino iyo fariimo isdabajoog ah loo dirayaa dadka deegaansaday jiinka webiga ee markaa ka agdhow waxaana cabsidan ay imaaneysaa xili uu buux dhaafiyey webiga shabeelle fariimaha hay-adda maareynta masiibooyinka ee khataraha ka dhalan kara fatahaadaha ayaana isdabajoog naqday maalmihii ugu dambeeyey deegaanka soomaalida ama dowla deegaanka soomaalida waxaa webiga oo aada u buuxdhaafiyey mid kamida ah dadka ku sugan uu aada uga hadlayaa xaaladda ka dhalan karta haddii fatahaado uu ka geysto goobaha uu maro webiga shabeelle asalaamu calaykum dhammaan dadka soomaalida waa salaamay waa galab salaasaan taariikhduna tahay toddobiyo tobanka bisha oktoobar laba kun iyo labaataniyo saddex saacadduna waa koobiyo tobankii galabnimo ama shantii galabnimo dadka soomaaliyeed nin walba sida u yaqaano halkaan inagala hadlaynaa waa degmada iimey galbeed ee gobolka afdheer fariintan waxaan rabnaa mataqaanaa inay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hay gaadho waa webigii shabeelle weliba dadka khaas ay u socotaa waa dadka shabeelle dudegan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan cidda webiga shabeelle duldegan ee jiinkiisa degan ee og inuu saamayn ku yeelan doono webiga ha ka taxadirto ha ka durugto ha kala baxdo wixii maala iyo wixii adduunyaa iyo wixii mataqaanaa hanti ee ka dultaalle mataqaanaa sidii qalabka beeraha lagu waraabiya dadkaa soomaaliyeed fariinta sidii loo gaadhsiin kara ha loo gaadhsiiyo waan u dhowaan kari weynoo biyaha looma dhowaan kara dhiiqa badaan baa ka sokaysa adolaagii oo dhanna way ku soo darayaan maalmahan oo dhanna waa sanaanay lagu ihi kolley mataqaanaa meelaan ku maqnaayo ma soo haleelin maanta ayaan isku dayay inaan mataqaanaa galabta fariinta idin soo gaadhsiiyo dadka soomaaliyeed ha ka faa'iidaystaan waagi hore mataqaanaa farintii si fiican baa loo qaatay faa'iido badan inay keentay baan rajaynaa tanna waa inaad sidiis la yeelo oo looga taxadiro dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wayaan kuwa etoobiya kuwa soomaaliya webigaas cid kasta uu saamayn ku yeelan karaa ha iskaga durugto kaasi waxauu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo ku sugan deegaan waa dowla deegaanka soomaalida kaas oo ka warbixinayay webiga cabsida laga muujinayo waxaana uu muuqaal ka soo duubay webiga oo aada u buuxdhaafiyey markana haddii aynu eegno dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka hadlay hanaanka jihaynta dowladnimada shirkii markaa waa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ee hanaanka dowladnimada casriga ah jiheynteeda iyadoo uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu sheegay in xukuumadda soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ay jeebkeeda ka bixisay mushaaraadka shaqaalaha dowladda la siiyo waxa uu ra-iisul wasaare xamse cabdi barre sheegay in kabkii ay ka heli jireen saaxiibada caalamka in bishii lasoo dhaafay aysan qaadan oo mushaaraadka shaqaalaha dowladda ay xukuumaddu jeebkeeda ka bixisay soomaaliya waxay mareysaa meel eh, ay ahayd inaan su-aasha isweydiino isqiimeynta ay tahay inaan eh, isweydiino sidaan hadda ku joogno ama ku soconno si ka fiican inaan raadino taas ayaan runtii halkan isugu kenkentay taas ayaa keentay inay tiimkeen inoo yimaadaan taas ayaa keentay inaynu duruustan iyo casharadan inaan isla rogrogno oon doodahan galno waxay arrintu noqotay runtii inaynan innaga inagu koobnayn ama xubnaha golaha wasiirada oo maadaama la rabo in isbeddel uu dhaco diijiyadii in lagaga soo bilaabo eh, marka hore bal horta in madaxweynaha iyo prime ministerka iyo prime minister ku-xigeenka iyo in laga bilaabo kadibna xubnaha golaha wasiirada kadibna in diijiyadii la arko iyagana qayb ka mid a ah. weliba golaha wasiirada ka horeeyey kadibna maadaama looga maarmaynin in private sectorkana in la arko ayagana oo lasoo geliyo eh, eh, transformationkan maadaamay qeyb muhiima ah ka yihiin marka laga fiiriyo dhinaca dhaqaalaha iyo dhaqaalaha keliya maahe in laga yaabo inaan dee laabiskaas iyo isbedelka aan looga maarmin oo sida iyaguba ay uga yimaadeen dhinaca private sectorka ayaa dhici karta inaan dadka transformationkani loo hogaaminayna ama dadka maxaan ku dhahaa delivery unitka inooga imaanaya dhici kartaa inay privateka aan ka keensanaba ku dhoodo inay ka imaadaan way dhici kartaa maxaa jira tiimkani waa batrunaas iyo waxay ka kala imaadeen sheel iyo iyo waxay ka kala imaadeen meelo kale ka kala imaadeen marka private sectorku qeyb xoogle ayay ka qaadan karaan markay timaado laabiska iyo markay timaado deliveryga markay timaado intaba qeyb xoogle ka qaadanayaan intaas kadib aniga markaan soo duuduubo meeshaan waxaynu laynaga rabo ama aan ka barannay ma waxaa laysooga baahan yahay waxaa weeye horta ina vision jiro i think ina visionkaasi inoo jiro eh, wixii farsamo ah laabiskaan isugu imaan doonaa dib aan isugu noqon doonaa laakiin bal horta aragti inay jirto madaxweynaha aad arkayseen waan waafaninaa innaga meel baynu u jeednaa waddankaan inaan dhaqaajinno oo meeshan uusan fadhinin waa inaga go-an tahay marka taas waa qodob waa loo baahan yahay inu meesha fishin yaallo iyo aragti qodobka muhiimka ee kale ee aan laga maarmaynin sida ayn ka fahamnay transformationka waxaa waaye waa commitment ka go-naansho inay jirto dhab ah iyo diyaargarow dhab ah oo ay naga go-an tahay oo aysan inaga ahaynun dee aysan iska ahayn cashiradii la xaadiri jiray waxayla tahay inaan sidaas u qaadano oo aysan ahayn tani cashir aan soo baranay ma aha galaas aan xaadirinay ma aha koorse aan qaadanay ma aha meeshaan waxaa la ysugu yimid meeshii la ysku bedeli lahaa waay marka commitmentgaas inaan galno oo aan sidaas u qaadano waa laga maarmaan waxaa laga maarmaana inaan u diyaar garowsannahay inaan isbedelno jange inuu dhaco jange in mindsetka jangin attitudeka labadaba idho haddii aan taas jirin oo aysan labadaas midnaba inaan inagu ku hogaaminin dalka oyna innaga inaga bilaaban isbedelkaan doonaynaa ma dhici doono sidaa aan aan ka fahamnay cashiradan ama ay khubaradu inala wadaagayeen waxaan anagu ballan qaadayaa runtii oon rabaa inaan hortiina ka ballan qaado transformationkan waa dhacaya waa dhacaya tiimkan idriis jaalah iyo tiimkiisana waa nala sii soconayaan waa nala shaqaynayaan iyagana hadila si xawli ah na waan ku dhaqaaqi doonnaa qofkii aayar socda waa ka tegaynaa marka waxaan u baahannahay aragti cusub iyo dardar cusub iyo dareen cusub ayaan u baahannahay oo from now on tiimka oo cabdirasaaq annaga uu isaga unbaa maxaan ku dhaha markii ugu horreysay dadkii la yimid ah iyo expertya kale odayaasha jooga xafiiskayga insha allah faromno on ayaguna way dhaqaajinayaan cajaladaan inay dhaqaajiyaana laga rabaa ay ka shaqeeyaan wasiiradana habka iyo qaabka technicalka ee loo abuuraayo maxaan ku dhaha delivery unitkan iyo laabiska iyo se u shaqaynaya iyo dadka soo tababaran doona ee twenty five-ka qof ee maleeshiya aadi doona ee ayagana si fiican usii tababari doona dadka haddii ilaa yidhaahdo intaasoo dhani waa shaqo muddo kooban inaga qaadan doonta haddii ilaa yidhaahdo oo wakhtiyaysan oo aan rajaynayna inaan wakhti dhow haddii ilaa yidhahdo hore ugu dhaqaajino waxaan rabaa oo kale oo aad ogtihiin dalkeenu waa federal states baa jira dhowaan haddii ilaa yidhahdo waxyaabahaan ka fakari doonna waxaa waaye halkan markii aan ku dhammaysanno hawshaas waan daadejin doonnaa haddii la idhaahdo ilaa iyo goboleedyada ayay sii aadi doontaa hawshaas aada iyo aadaad runtii u mahadsan tihiin waxaan ogahay inay duruufaha jira ee wasiirada qaarkoodna xuseen ina annaga inkamkeenu yaryahay in ay duruufo jiraan wasaaradaha kulli waxaasoo dhan waa la soconaa laakiin waa in ogaataan inaan fiicannahay oon meel fiican soo marayno oo aan soconno tusaale ahaan dee hadda dhowrkii bilood inaan dhaafay mushaharka inaga keligeena iska bixinayna cidna inagama kabto waa horumar horena waa oogti waa la shaqaynayaa waddankeenuna wuu barwaaqoobayaa waxaan rajaynayaa insha allah haddii la yidhahdo inaan ku guulaysan doono transformationkan dardaarankayu waxaa weeye commitment inaan la nimaadno collaboration inaan la nimaadno iyo inaan runtii annaga qofka inaan aan aaminno inay inaan wax bedelno saan isu bedelnana annaga inaan isbedelnana laga maarmaan tahay iyo wada shaqayn wanaagsan aad iyo aad aad umahadsan tihiin waxaan idiin rajaynayaa guul waxaan idiin rajaynayaa in aad hay-adihii aad ka timaadeen iyo wasaaradihii aad ka timaadeen aad dhaqaajisaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi bar ayuu ahaa dhegeystayaal ku sixiliyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibyaal xog horeysa ayaad u dambeeya barnaamijkeena isla sii gaarayna markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayada koonfi beybi iyo caanaha koonfi la sidaanay ilmuhu uga qosliyaa warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay waxaa la yidhi ninkii gabaya duubaba haddaan laga digtoonaanin wuxuu ugu dan leeyahay haddaan toosh la daba qaadan duurxulkiiyo ujeeddada haddaan sababta loo daadan waaba nala dullaystay haddaan fahamku noo daarmin dayac bayna moodayay haddaan diirku na dhaqaaqin damiirkii hurdaayiyo haddaan damacu noo toosin doqonkugu xanaaqdaa mar baydaanku jabisaaye dhaaxaan dulqaatay haddaan diriir u soo jeesan dagaal bay ku baaqday haddaan dhiiggu badi daadan duurkay heshiiskiisay haddaan diiralluu leefin nabadii la diidiyo hadaan sama la doondoonin dar allay u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allay leeya dunjiga aan nihiyo dullinnimaa jaar ah haddii aan raggii shalay dambiday dib isu soo dhiibin duhur iyo haddaan samada lagaga soo daadan dugsi iyo qabowiyo hadaan nasasho loo diidin hadaan dhaawacoodii la duban daawo loo waayin hadaan meydadkoodii la dilay haad ku degi waayin haddii aan dugaagiyo ku cunin baahalladu duurka dib jirkii ismaasiyo haddaan duubxun laga raynin dar u kibirtay hadday dib u shallayn weydo allay leeya dunjiga aan nihiyo dullinnimaa saasema haddii aan shabaab waa duliye la layska didi waayin daris dhiiba mooye haddaan madax la dayn waayin diintii la sheegtaiyo haddaan damicii beenoobin gafuurkii la duubtaiyo haddaan darajal weydoobin gararkii la daystaiyo haddaan madaxu diirdiirmin nin kastoo takana galay haddaan gowrac lagu diirin haddii aan dalkiiyo ciidayada daacash laga saarin nin kastoo u duurgalay haddaan daab la qabadsiinin haddii aan difaacyada shabaab niisa ka duldaadan gorgorya haddaan haram caddihiin idinku sii daynin shacabii haddaan ciidan diran kugu duldhaantaynin dadweynaha baraarugay hadduu kaaga dari waayin kuwa leelka duuliya haddaan danab kuwayt intaynin dar allay kibirtay hadday dib u shallayn weydo allayle dunjiga aannahiyo dulinnima seema dembi hore wixii dhacay haddaan dib isu weydiinin nin kastoo takana galay haddaan gowrac ugu diirin ummaddii la dooxiyo haddaan danyartii loo aarin intaad naga disheen iyo haddaan dayntii guda weyno sidaad noo dullayseen haddaan idin dareensiinin dar allay kibirtay hadday dib u shallayn weydo allayle dunjiga aannahiyo dulinnima seema war gorgorow ha calcaline dawlad baaynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xoogii libaaxa loogu magacdaray marka inta kale ha iska joogta miyaad leedahay ee danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi war la yska dirin ruuxna dayn maayo war dogontumay baan dagaalimu aysantaaligiinka dornay kii doonayow samir haddii kaaleyn lagu dilo lagu dilo lagu dilo udiya war waxaa kale hore loo yidhi dantii aadmi kaa gasha mar bay kugu dulleeyaane dabandeebka iyo iska daa ducadocayntooda aryaadhaha alla u naxariista abuanhadraago wuxuu yidhi debaan deb cunsiinayaa debaan ku bakhtiinayaa war deb nin hayadaylamayria manaba doonaayo in badan waxay ku doodaan dagaalkiina inuu yahay hadmudiin ismudiine daliil sugan ma haysin war dabku wuxuu ka shidan yahay in dunidan muslimiinta inta ay ka degaan ayaa loo dan leeyahay duulaankayaa wadadahayaa ka dambeeya isna'ana dogshow maraykan ah war maraykan baanu dilaynaa bay ku yidhahdeen markay maatada laayeen warbowa qaraxiisoobe maaskal maraykanaa lagu laayey war waxaa kaloo la yidhi nin isdilay danka malihi lihi waxaase iiga sii daran magaca diinta islaamka dulmiga ay ku gelayaan aryaadaha waxaa kaloo la yidhi macallinka dugsiga iyo shiiqa daruusta ka akhriya masaajidka ku soo dila imaamkana ku soo dara dadka mooda cibaado darkee laga waraabiyey war qaraxii maqaayadda buliiska ka dhacay nin madax baruura lahaa fuliyey wandhagihii miyuu warwarkaan ha dhexgelinina sidii ay rabaan uma noqon sababtoo ah markuu maqaayadda soo fadhiisay nin ka mida shaqaalihii maqaayaddu wuxuu dhahay war ninka ma aqaanaha laga fogaado kadibna nin ka mida ciidanka milatariga wuxuu yidhi kaan waryaa aqoonsa haddaad wadato kadibna wuxuu u diyaargaroobay inuu isqarxiyo war ka cararay aana ka dhacday hadda dadkii si carara ka daba orday saddex qofaana ku dhimata oo uu ka mid yahay agaasimihii tiifiga soomaali kaabal cabdifataax macali nuur qays hadda dhammaantood waa shuhada war waxaa la yidhi qarax lagu shirqooliyo markii shacab dhib soo gaaro sawirada qofkii shaaciy iyo kii u dhaha sheerta labaduba shabaab bay si kale ula shaqeeyaan waraf khawaarijka miyaa ku dhagaadlaysaa aryadaha qarashka moogi qoon baxshe qaylaadu waa qaareen shabaab qarashka moogi qoon baxshe qaylaadu waa qaareen shabaab war kalemaanay war ma haysaaniine madaxweyne xasan sheekh wuxuu soo dhoweeyey ciidamada taliya lagu soo tababaray haye kooyana war waa soo dhoweeyaa lagu yidhi aryamadeeyo war heemahey sida madaxweyne inuu baydhabo u socda war bayden baydhabo ma tegay waa israa'iil meesha uu socdo bilaaye moosew buush weelkan buyna ha suusada war bixi gooja caddo maxaa ka haysta war madaxweynaha turkiga goormuu imaanayaa warwarka waa dhex xadhidhay sidaa madaxweynuhu ciidanka soo dhoweeyey wuxuu u sheegay idinkoo xoraad go'aansateen inaad xoogga dalka ka mid noqotiin idinkoo xora go'aansateen inaad dalkiina difaacataaniin ilaa haddana xor sharciga ciidanka inaa ilaalisaanna waa idinku waajib muddo fasax baa tihiine nin walba reerihiinnii soo booqo bil kadibna halaysu yimaadose inaad hawshii qaranka u fushanno war madaxweynuhu waxaa kaloo ciidanka ku yidhi diiwaangelinti aad mushaarka ku qaadan lahaydeenna hadda laydin samaynayaa kadibna waa fasaxantihiinoo reerihiin iyaa kala tegaysiin waalidiintii noogu salaama balankii aan waalidkiin ka qaadnayna waa fulinnay kii idinkaan idinka qaadnayna waa fulinnay kii idinka aad qaaddeen aa dhimana inaad fulisaan aan rajaynayaa ayahe nimay ku hertay howlu haysaa miyuu yidhi madwiinaga baydhow jinaha u seedaw dega doone war madayow isha baydhaba miyaa wijigiamaadnukuqiibgalewangaanakudherigemayaryaamadayo waa degdegane eh, madaxweynuhu weli galmudug kama soo dhammaana naw walwan iyo gaal kala daa eh. warbow war ma haysaaniine eh. madaxweyne deni wuxuu la kulmay talayaasha ciidamada wuxuuna yidhi doorasho qof iyo cod la qabto waa lagama maarmaan ciddii ka hor timaadana buudka lagula tumanhayaa marka boowa idinkuna waxbaa iska daba wareekinine kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaa bashiirow sameegay cabdullah arrimahaan socda ku wareeray wuxuu yidhi wareegan laafihi dhuunshe dhacaanka celshaysan dhahna dheregan laafihi eh. dhuunshe dhacaanka celshaysan eh. eh. dhahna abduul onan shirbay weli arfaday laftii dherawiinow gala wayti dhaalyarow libegtariya liyaabana warbow shiribka godkiisa lagu gelihayaae warkalamaanay war mahaysiine dadkaad ogeydeen maaha aha mustafa shicilmi mar hore wuxuu yidhi dad loo noqoy hayo kuwan dhiigga dadka cabbaa midabka bilaadan waxaydan uga egyihiin waa dugaagurmowxradainbalaaykudhajidomarhodhantadareemahaydulmidaayinkeydah masaare dad iyo duurma leesku deeye dareenka lahaawar dad falanaatiin waxaan laydiin sheeginna waa ku meeraysateene waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday taliyii hore ee hay-adda jinsiyadda iyo socdaalka korneyl maxamed jimcaale koofi maxkamadda waanimaan hayaa miyuu yidhi warwarkaan ha ku soo boodinine waraysigiisa waxaad mooddaa inuu koobiyey taliyii hore hay-adda nabad sugidda fahad yaasiin waraysigiisii marka waxaan kala garan waaye inay isku cadow noqdeen oo hal meel duullaan ku yihiin iyo inuu afhayeen u noqday waar koofi nin degan buu ahaayo miyaa loo dambeeyey somaadan maqal waxaan nabad yacaan ahayn waa la kala qaadaa war anugu waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday ambasator salaad cali jaalle wuxuuna yidhi shabaab ninkii dekadda u jooga oo canshuurta u qaadi jiray waana qaanaa ubow booliska buu u sheego war dowladdan inay meesha ka xiriidayeen kalema aqaanuu ku yidhi laakiin tii hore xafiisuu ku lahaa yo anaaba aqaane warbow salaad cali jalle wuxuu yidhi dowladdii hore iyo shabaab waxay ku heshiiyeen qolo walba inay isdhisto nin walbow dhankaada dheeliga ka ilaaliya haytay ii kala kici aan kuu kala kiciye waayo arrimahan ma taqaaniine waxaan dhegaystay waraysi laga qaaday jenaraal bashiir goobe bow mid cashuurqaadaha wuu yaqaanay isna warwarkaan aan dhex gelina wuxuu yidhi inta laysoo wacayaa waxaa laygu yidhi haddaad jidkaas soo mari lahayd taariikhaad noqon lahayd adduunkana saacaan ma joogi lahayn war aniiba dhegaynsday weli erey siyaasada xisbigi nabad i to una fahma kormahayna nood gu weynaaytiyaari sababta ooka ah ku mid ee ah weliba weydiyaare bashiir gooba lamadii madawiine hor hadii la dilo ougu soomaalisay haada fadi madaasa weliba iinkijibaaba eray ma'ana male meeqaa dhimatay kii war horta ayaana xuseen cabdiragga oo ka hadalsiinayo xitaa isagii ka yaabinaya ma iska daayo qaarkood cabsicabsi iyo halisa kudhex jirnayna xasuusinayaane war ha noolaata laftirkeedu soo dagaal ma ahayn warba dagaalku waa socdaa waana iskala gurahayaa soo laguma oran war ilaa buryabya loo kala baxo qaladku dhammaan maayo oo axmedow maxad leedahay cid la ma jidho war kalamaanee warka waa badiseena waxaa la yidhi eh. inta shiikhlamoodiyo shayddaan ximaamadan been shaati loo xidhay ummaddan ku shubayaan eh. shidda waayimeenoo shartu waasadkeenne eh. muslin lagu shahiidiyo diintu maaha dhiig shube soomaaliha shareecada aad ku shaamareerteen haddaan shayba soo warin horta yaa ku sharatamay yaa ku shiilay qaraxyada ummadan shirki ba arag shargudba shaydaan xijaaban waan adiga sharka maxaad u sheegaysaa acuudu bilaahi min aljawdagaalka gal fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi odkala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keysi ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka midle aynu ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo masesaba xumantiyo aas licaad ku noolaan